عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه ومن تبعهم بإحsان إلى يوم الدين أما بعد waxaan ku soo jirnay kitaabkii sharxu qatri nada waballi sada alaykum salam raxmat ullah waxaan gaar ahaan ku dhex jirnay macaarifta macaariftu waa lix acrafu sita lixda kan u macrifo badan damiiruha isagaan ku dhex jirnay damiirka waa la qaybiyaa damiirka waa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa damiir mustatir ah iyo damiir baaris ah labadaas ayaa loo qaybiyaa damiirka mustatirka ah waa la qaybiyaa waxa weeyaan biictibaari wujuubilisitaari wa jawaasihi a loo qaybiyaa wujuubulisitaarkii ayaan noo soo dhammaaday jaa-isulisitaarkii ayaan hadda gelaynaa wujuubulisitaarki waa soo tirinoo tobanaan nidhi jawaaisulisitaarkiina waa sideedoo hadduu nooga bilaabana jawaaisulisitaarku waa sideed wa nacni waxaan ula jeednaa bilmustatiri damiirkaas turan oo qarsoon istitaaran asturmin istitaarkaasoo jawaasan jaa-isan bannaan maa damiir aan ula jeednaa yumkinu uu suurtogel yahay qiyaamu daahiri daahir inuu istaago maqaamahu booskiisa damiirkaanu jaa-is u asturan yahay macnaha loola jeedaa waxay tahay damiirkan hadda faacilka meeshu yaala inta layska daayo aa la dhigi karaa isim daahira ama waa naaib faacil inta layska daaya isim daahira naaib faacil laga dhigi karaa marka meesha uu joogo tarkiibka uu ku jiro laftirkiisa isagoo tarkiibku sidaasa aa ah meeshuu yaallo lasoo dhigi karaa isim daahira saasaa loola jeedaa jawaasul istitaar wa nacni waxaan ula jeednaa bilmustatiri damiirkaas turan istitaaran sitaarkaasoo jawaasan jaa-isan bannaan maa damiiraan ula jeednaa yumkinuu suurtagal yahay qiyaamu daahiri daahir inuu istaago maqaamho meeshiisa wadaalika jawaasul istitaarkii ka damiiri damiirkii oo kale weeye damiirkii almarfuuci la goday ka damiir marfuuca ama faacil ama naib faacil labadaasaa loola jeedaa ah, damiir oo marfuuca mustatira ama waa faacil ama waa naaibu faacil this way bificli bificli lqaa'ibi kii maqnaa ficilkiisa lagu goday ficil oo u laabanayo marfuuciisu ghaa'ib mufrad mudaker haa'iba weliba saas weeye mufrad mudaker haa'iba intoo dhan waxaa ka kaafiday bilghaa'ib alghaa'ib waa mufrad waana mudaker ah waana mudakr marka mufrad mudakr haa marka laleeyahay waa iska damiin far waaweyna wax loogu dhiga ee bil haa hadii la yidhi saddexdiiba waa tuusan mufrad waaye mudakr waaye haa-ibna waaye saasaa loola jeedaa wadalika mithaalki naxwu zaydun zayd yaquum wa istaaga huwa zayd hadda fiiri ficil mudaaracaya lagu bilowday oo faacilkiisii loo tiriyey mufrad mudakar oo haa'ib ah yaquum weeye faacilkii waa damiir mustatira oo u laabanaya zayd jawaasu asturan yaha laleeyahy inuu jawaasu waa yahy waxa u daliil ah tarkiibka isagoo sidiisa a ah intee layska daayo damiirkaasa ism daahira faacil laga dhigi kara zaydun yaquumu gulaamuhu adlaam isagaa noo soo wada zaydun yaquumu awal huwa faacil soomaan huwa iska daa gulaamuhu dheh ah, gulaamuhu tarkiibkiina waxba iskama bedelin kara marka waa ansaxaya alaa tara miyadan arka inuu ku yidhi annahu shaniye yejuusu laka inuu kuu bannaan yahay an taquula qowluka dhihidaada zaydun zayd yaquumu waxa istaagaa qulaamuhu addoonkiisii soo arki mayd zaydun yaquumu huwa soo ma ahayn huwadii inta iska daydo meesha isim daahira dhiga faacil ka dhigo zaydun zayd yaquumu qulaamuhu addoonkiisiiyaa istaaga kaasoo kalea waxaa la yidhaahdaa istitaar oo jaa ah. alaa tara miyadan arkayn anahu shaaniye yejuusu laka inuu kuu bannaan yahay an taquula qowlka dhihidaada zaydun zayd yaquumu qulaamu addoonkiisa istaaga aad tidhaahdo jawaalististaarku waa sideed kii koowaad waa midkaas uu noo sheegay ficil mudaaric oo ya lagu bilowday marfuuciisuna uu laabanayo mufrad mudakar qaa'iba ka labaad waa ficil mudaaric oo ta lagu bilowday oo uu u laabanayo damiirku mufrada mu'anatha haa'iba hindun gabadhii hindaahe taquumu waa istaagay hiyo hindu labadaasu ficilka mudaaracay kaaga imaanayaan ka labaadna kan saddexaad waxaa tiraa waa ficil maadi oo ficlu tacajub afcaalu istithnaa aan ahayn qowlkii dhahayey nicmo iyo biisa faacilkooda wuxuu loo asturay wujuubna ayagana ku dar marka oo saddexdaasay soo reebayaan qoladaas oo waxay leeyihiin ficil ka reef afcaalu istithnaa ficlu tacajub nicmaya bisa ka reeb ficil maadi anta kaloo ficil maadiya caadi wuxuu iska qaadan karaa faacil oo mustatir oo jawaas ah afaran saddexan haynaa soo ma ahaan ismu ficil maadi ku darso hayhata alcaqiiqooka marka hayhata haddaad tirahdo alcaqiiqu hayhata waa saxay iska noqon nabada noqon ism ismu ficil maadi ismu ficil maadi oo dhan ku dar faacilkiisu jawaas waa suranya afar soo ma aha isim faacil isim mafcuul sifa iyo amhilatu mubaalaqa ku dar haa sideedaas waa sideeddaasaa jaa-is u asturan waa ficil mudaaric oo yaa lagu bilowday oo uu yahay marfuuciisu damiir mustatir u laabay mufrad mudakar haa'iba ficil mudaarictaa lagu bilowday oo uu yahay marfuuciisu mufrada mu'anatha haa'iba labadaas ficilka oo ka imaana ficil maadi ku dar ficil maadi oo laga reebay afcaal istinaa ficlu tacaajub nicma iyo bisa dhammaan ficil maadi o dhan dhe marka inta kale waxaad afar uga dhigtaa ismu ficil maadi ismu ficil maadi ku dar afartaas halkaasay kaaga timi inta kale waaba iska owsaaftaba isim faacil isim mafcuul sifa mushabaha amhila mubaaraqaad iska leeda sideedaas wey jawaasstaarkuna wa ama albaarisu wa ama damiiru damiirka damiirka albaarisu muuqdaa fa inahu damiirka baariska yanqasimu waa qaybsamaa bixasabi itisaali xidhiirsashada qadarkeeda iyo walinfisaali soocmidda qadarkeedaaad leedahay waayahay adiga xasbun iyo xasab hay kaata so waxaad markaa iska adkaarta xasbi alla xasbi alla adoo laha marka soo ma hadeerna bixasabi aan leenahay hay kala yihin mar waa la sukuninaa xay kal marka isku mid ti rabaa la iska shaqlaa ha oo aad siinta sukuunido bimacna alkaafi xasbi allah allah igu filan waaye sax bimacnaa qadari noqon marka markaad leedahay xasaba kada shaygaas qadarkiisa xasaba aad leedahay bifatxi siin haddaad rabto bimacna alkaafina xasbi allah aad leedahay xasabiy allahu dhimayo xasbiy allah aad leedahay xasbi markay bimacnaa kaafi tahay siinta waa in la waxa weeyaan sukuuniyo markay bimacnaa qadar tahayna waa in fatxa la saaro siinka saas waayahay wa ama albaarisu wa ama damiiru damiirka albaarisu muuqdo fainahu damiirkaasu yanqasimu waa qaybsama bixasabi alitisaali walinfisaal soocmidda iyo xidhiisashada qadarkeeda ilaa qismayni laba qaybood u qaybsamaa mutasilin uu u qaybsamaa ka bedelo mutasilin mid la xiriira bicaamili caamilkiisa iyo wa munfasilin mid ka soocan can caamilih lianna damiira laa yatasilu ilaa bicaamilih damiir caamilkiisa unbuu la xiriirsanaa hadii lagu yidhaha waa munfasil caamilkiisuu ka socma caamilkiisuu ka socma wa ama damiiru damiirka damiirka albaarisu baariska fa inahu damiirka baariska yanqasimu waa sowcmidda iyo xidhiidsashada qadarkeeda ilaa qismayni u qaybsama muttasilin u qaybsamaa ka bedelo mid la xidhiidha bicaamilihi wa munfasilin mid socan can caamilihi ka socan falmutasilu falbaarisu damiirkii baariska ahaa baariskii almuttasilu caamilkiisa la xidhiidhay huwa aladii waa midka laa yastaqilu aan goonin noqon karin binafsi nafsadiisa aan u goonin noqon karin waa damiir cinda alfusaxaa aan lagu dhawaaqi karin isagoon wax la xidhiidhan lahay damiir isagoo wax la xariira aan lagu dhawaaqi karin wa mutasilkaasaa la yidhaha laguma dhawaaqi karo haddii kale waxaa tiraa sidii mutamimada iska dhe huwa aladii laa yuftataxu bihi nutqu walaa yaqacu bacda ilaa waxay ku daraan nuxaada gabal fi likhtiyaari huwa aladii laa yuftataxu bihi nutqu waa waxaan hadalka lagu bilaabo karin walaa yaqacu bacda ilaa ilaa ka gadaalna ma dhaco fi likhtiyaari hade daruura lagama hadlaayo daruuro alagu diid lagu saara daruur ahaan waa dhaca laakiin ikhtiyaar kuma dhaco ah, kuma dhici karo hadda fiiri qumto anaa istaagay ta'daa sadarka maku bilaaban kartaa ma lagu bilaaban karo tu qo miyaad leedahay wax lagu dhawaaqi kar ma huwa aladii laa yuftataxu bihi nutq walaa yaqacu bacda ilaa fi likhtiyaari ma dhigi kartid qaama ta ma dhigi kartid ilaa ta wax carabiba maahan carabi eh, maahan ba lagu leeyahy bacda ilaa ma dhici karto ta'daada ma dhici karto marka lagu leeyahy fi lkhtiyaare oo daruurada daruurada damiir munfasil ah loo bedela maa qaama ilaa ana a la iska leeyay eh, ma ahani xataa diig oo maaragtay arrin si kastoo la yeelo taadaan ma la fasli karaba maba la fasli karaba ma la fasli karo marka waladii laa yuftataxu bihi nudqu walaa yaqacu bacda ilaa aada leedahay bacda ilaa kaasaa waxaa la yidhaha fi lkhtiyaari dhe fi lkhtiyaari fi lkhtiyaari ku dar bacda ila fi falmutasilu falbaarisu damiirka baariska baariska almutasilu caamilkiisa la xidhiidha huwa aladii waa midka laa yastaqilu aan goori noqon karo binafsi isagoo mustaqil maba lagu dhawaaqi karo wadalika mithaalkii ka taai qumtu qumtu ta kale weeye wlmunfasilu walbaarisu damiirka baariska baariska almunfasilu can caamili ka socmay huwa aladii waa midka yastaqilu gooni noqon karaa binafsi nafsadiisa oo cinda alfusaxaai waxaa lagu dhawaaqi karaa isagoon waxba la xiriirin isagoon ah, kelimad kale la xiriirin cinda alfusaxaa lagu dhawaaqi karaa cinda alfusaxaa isagoon kelimad kale la xiriirin wadalika mithaalkii ka iyo wa anta iyo wahuwa oo kale wey ah, waa midku mutamim dhihi jiray wahuwa aladii yuftataxu bihi nudqu wa yaqacu bacda ilaa fi likhtiyaar lagu daraa si fiican huwa yuftataxu binudqu hadalkaa lagu bilaabo karaa waxaa leedahay ana mu'minun hadalkaad ku bilaabeen doon waxba ka hormarin ana mu'minun aad leedahay insha allahu ay ku daraan ahlu sunna mhm. ana mu'minun insha allah insha allah ay ku daraan ahlu sunna waaya wa anta qaa'imun adiga waa taagantahay mhm. wa huwa qaa'ibun kaasuna maqan yahay marka hadalkaa lagu bilaabo karaa wayaqacu bacda ilaa ilaa gadaalkeedna waa dhaca gadaalkeedu dhaca fi likhtiyaariyu ku dhaca mm-hmm. ma qaama ilaa anade kaas wa wayanqasimu waa qaybsamaa almuttasilu damiirkii muttasilka ahaa bixasabi mawaaqicihi meelaha uu dhaca qadarkooda wa wayanqasimu waa qaybsamaa almuttasilu damiirkii muttasilka ahaa bixasabi mawaaqicihi meelaha uu dhacayo qadarkooda wuxuu u qaybsamaa fil ixraabina ugu mawaaqica ilىa ثaلaaثaةi aqsaami qaybyaalo saddexa wayanqasimu lmutasilu mutasilkii waa qaybsamaa bixasabi mawaaqicii meeluhu dhacaya qadarkeeda ficil raabin ugu mawaaqica ilaa halaaثati aqsaamin qaybyaalo saddexa marfuucil maxalii u qaybsamaa ka bedelo marfuuc kuma dhihin maxaa yaele marfuuc waxa laha isimka mucrabka mucrabna maahan waa mabni marfuuculmaxal alwil maxalka laga rafcina wa mansuubii mansuubin maxalii u qaybsamaa mid maxalka laga nasbiyo wa makfuudihi makfuudilmaxal mid maxalka laga khafdiyo laga hoos dhigo saddexdaas uu qaybsanaa waa midka mutasilka fa marfuuquhu marfuuqu lmaxal midka maxalka laga rafqiyaa midka maxalka laga rafciyaa ka taa'i qumto qumtu ta'deed oo kale weeye taadaas oo kale weeye maxalkeedu waa marfuuq fa inahu taadaasu faacilun waa faacil waa faacil faacilna waa marfuuc waana laba iyo toban midkaas oo mutasilka oo marfuuculmaxalkaa waa labiyo toban laba mutakalima qumtu qumna shan mukhaadaba qumta qumti qumta qumti qumtuma qumtum qumtuna shan mukhaadaba shan mukhaadaba waa qumta qumti qumtuma qumtum qumtuna iyo shan qaa'iba qaama qaamad qaamaa qaamu qumna eh, qumna aad leedaha qumna mutakalimku waa qumtuna qaaibkuna waa qumna marka shantaas iyo qaa'ibka ah, marka la isku daro waa labiiyo toban laba mutakalima laba mukhadaba shan haa'iba laba mutakalima shan mukhadaba shan haa'iba waa labiiyo toban laba mutakalima qumtu qumna weye laba shan mukhadabana qumta qumti qumtumaa qumtum qumtuna shan haa'ibana qaama qaamat qaamaa qaamuu qumna waay labiyo toban waay waa mansuubu mansuubulmaxal maxalka midka laga nasbiyaa ka kaafi akramaka akramaka kaafteedaasoo kale weeye fa inahu kaafku mafcuulun weeye asna waa labiyo toban iyaaya iyaana maya waxaad mutasilkii mutasilkiiana la joognay waxaad tidhahdaa akramanii akramanaa akramaka akramanii iyo akramanaa labadaas waa mutakalim akramaka akramaki akramakuma akramakum akramakuna shan mukhaadaba iyo shan qaa'iba akramahu akramahaa akramahumaa akramahum akramahuna waa shan haa'iba labiyo tobankaas wey isku daro waa afar iyo labaatan wa makfuudu lmaxal maxalka midka laga qabtayaa kahaa-i ghulaami ghulaami haada ku jirto kale waa fa inahu haadaasu mudaafun ilayhi waa mudaafu ilayhi marka saas uu jaran yahy waana labiyo toban laba mutakalima laba laba mutakalima shan mukhaadaba shan haa'iba ulaami ulaamana ulaamihi mhm. amase ulaamahu iyo waa hadba caamilkii taas ukhuduucaydahay ulaamahu ulaam waxaad tirada horta laba mutakalima ghulaami ghulaamana shan mukhaadaba ghulaamaka ghulaamaki ghulaamakumaa ghulaamakum ulaamakunna shanaqaibaa qulaamahu qulaamahaa qulaamahumaa ulaamahum qulaamahunna labiyo tobankaas ku dar soddon iyo lix marka damiirka mutasilka waa soddon iyo lixdaas saddex qaybooduna noqdaa marfuucu lmaxalli mansuubu lmaxalli makfud lmaxalli saddexdaas qaybooduu noqdaa waana soddon iyo lixdaas soddon iyo lixdaas wayanqasimu waa qaybsamaa almunfasilu damiirkii socmay bixasabi mawaaqicihi meelaha uu dhacayo qadarkooda fil icraab icraabkana ugu mawaaqica ilaa marfuuci lmawdici mawdiciisa mid la rafciyo iyo wa mansuubihi mansuubi lmawdici mawdiciisa mid la nasbiyo labadaas u qaybsamo isagu male maqfuudu mawdic male marka hore wuxuu ku yidhi marfuuci lmaxal haddana wuxuu ku yihi marfuuc ilmawdic tafanuna la yidha hadalka hal in lagu celceliyo fasaaxada xumaday ka mid tahay xumaday ka mid tahay in kelimad isku mida lagu celceliyo marka labada kelima lagu kala bedela waa isku mid macno kale uma dhexeeyo tafanuna la yidhahda hmm, lagu nuuciyeyna si haddaan ugu daalin akrintiisa waaya lafdi cusubaa lagu keena macnuhu laakiin waa halkii mawdic iyo maxalku waa isku meesha wayanqasimu waa qaybsama almunfasilu midka soocmay damiirka munfasilka ah caamilkiisa ka soocmay bixasabi mawaaqici meeluhu dhaca qadarkooda fil icraabi icraabka dhexdiisana ugu mawaaqica ilaa marfuuci lmowdici mawdiciisa mid la rafciyo iyo wa mansuubihi mansuubi mowdici mowdiciisa mid la nasbi u qaybsamaa falmarfuuqu midka mawdiciisa la rafciyaa ey falmarfuuqu mawdicuhu mawdiciisa midka la rafciyaa ithnata casharata kelima waa labi iyo toban kelimo ithnata cashrata kelima illa waxaa la tirinaya mucanatha ithnata saasaa loo leeyay waa labiyo toban kelimo waa munfasil marfuuculmaxal ah ana weeye naxnu anta anti antuma antum antuna huwa hiya humaa hum huna waa labiyo tobankaas laba mutakalima shan muqaadaba shan qaa'iba wa mansuubu mansuubu mawdici mawdiciisa mid kala nasbiyaan ithnata casharata kelima waa labiyo toban kelimo ayda noqoshee iyaaya aniga iyaana annaga iyaaka adiga niyaho iyaaki gabaryaho adiga iyaakuma labadiinaan laba nin laba dumara nin iyo gabar waa isku mid iyaakuma intaba saddexdaa loo isticmaali karaa iyaakum raggiinaan iyaakuna dumarkiinaan iyaahu ninkii iyaaha gabadhii iyaahumaa labadii maqnaayeen laba raga laba dumara nin iyo gabar iyaahum raggii badnaayoo maqnaa iyaahuna dumarkii badnaa fa haadihi tan tanday al ithnata casharata kelima ee labiyo tobanka kelima laa taqacu ma dhacdo ilaa fii maxali nasbi maxalu nasbo maahana weligeed wax kale ma noqoto weligeed maxalu nasbo waxaanah ma noqoto mafcuul iyo ay noqeen ah, khabaru kaana iyo maxalu nasbo bay dhici karta weligeed maxalu rafca iyo maxalu jari hmm. ma noqonaydo ma noqonaydo waa munfasil jer lamaba arka warkiis marka mar haddii munfasil la yidhi waaya marka mansuubulmaxal besay noqon kartaa mar haddii munfasil weyna haddee jerba warkiisba meesha ka saar adugo harajaynba fa haadihi alinata casharata labiyo kan kelimo laa taqacu ma dhacdo ilaa fi maxali nasbi maxalu nasbi maahan meel kale ma dhacdo weligeed wax kale ma noqon karto maxalu rafca ma dhacdo maxalu jarna warkiisbadaa munfasilaa lagu jiraaba hadde warkiisbada kamaa sida anna tilka taas taastay alwala ee horaydaa laa taqacu aysan u dhaxayn ilaa fii maxali rafci maahan midaas horaydoo labiyo tobankaa ana naxnu anta anti antuma antum antunna huwa hiya humaa hum hunne labiyo tobankaasu maxalu rafca meel ahayn ma dhacaan weligood ha meel aan maxalu rafcayn ma dhacaan mubtaday noqon karaan oo kale mubtade hmm. oo kaleeto inay noqdaan dabcada ilaa dhaca oo kaleeto naa faacil faacil noqon karaan maxalu maxalu rafca taquulu waxaa leedahay ana aniga mu'minun qof ilaahay rumaysan aan ahayn inshaa allah fa ana ana mubtadaun mubtada weeye walmubtadau mubtadana xukmu xukunkiisu arafcu waa good wa iyaaka kaligaan akramtu ku karaameeyey aada leeda iyaaka kaligaan aan akramtu ku karaameeyey ilaa munfasil muxuu ahaa huwa aladii yuftataxu bihi nudqu hadalkaba saga lagu bilaaban karo fiiri ana mu'minun ah, munfasil soo ma huwa aladii yuftataxu bihi nudqu waxaa leedahay ana muuminun hadalka ku bilaabo iyaaka keliga aan akramtu ku karaameeyey hadalkaad ku bilaabane fa iyaaka iyaaka mafcuulun weeye mafcuulkoo muqadamun la hormariyey walmafcuulu mafcuulna xukmu xukunkiisu annasbu kordhig weeye walaa yajuusu ma banaana an yuckasa in la dabagediyo daalika madkuurka aan soo sheegnay ma banaana oo kuwii ahaa marfuuculmacalka oo labiyo tobankaa ana ka bilaabanayey in mansuubulmaxal laga dhiga ma banaano kuwa oo mansuubulmaxalka oo iyaaya ka bilaabanayay marfuuculmaxal in laga dhiga ma banaano oo loo isticmaalo ma la cagsi karo ma la cagsi karo falaa taqulu ma dhahaysid iyaaya aniga keligay muminun adaa ula jeeda iyaaya mubtadaa ha ha marfuuculmaxal aad ka rabtaa eber wayaa lagu leeyay wa anta adiga keligaan akramtuu karaameeyey anta waxaad ka rabtaa mafcuul muqadama ee berweya lagu leeyay wax ansaxaya ma maba dhaca lagu leeyay booskan wacalaa dalika kaas faqis ka qiyaaso albaaqiya inta soo hartay labada mihaal ka qiyaaso marka damiirkii munfasilka ahaa meequu noqday marfuuculmaxal oo labiiyo tobana mansuubulmaxal oo labiiyo tobana afar iyo labaatan soo maaha awalna xaan soddon iyo lix iskugu Ah. lixdan ah waa kaasaa xoogaa damaairta marka lasoo dhaweyna lixdan kaasaa la keena lakin waxbaa lagu sii dardari karaa sideed toban hore maxay ahayd sideed tobanka eh? hore min mustatirka eh, eh, mustatirku waa un <laughs> marfuuc maxaliyadaasuu kamid yahay somaa meelaas kasoo gala adugu waa takriibana yidhahd culamadu ma ahana yihahdeen waxa weyan xasri ma marka lixdan kaasa ah laga insan xasri ayn waxaa u daliil ah waxay yidhahdeen culmadu kuma jirto ya lmuanati muqaadaba hmm. ya lmuanahati muqaadabaan ku jiro hmm. ya lmuanati muqaadaba dii lagu daro lixdan iyo ko adu waxyaala kale in la jabjabaa dhee hmm. mogta kuwa aad ujeedo oo mustatirka damiirkan markaan idhahdo qumtu soo mutakalim maaha haddaan idhahdo aquumuna ana oo mutakalima ah meesha iskaga jirta waana damiiru rafco waana faacilnimo ku rafcisay marwab labadiiba ah, marka kuwaas waa isku dhow dhow yihiin marka gaar looma tiriyo qaabkaas lixdan iyo kowdaas waa dhici karta wax kale haddana in la raadiyo wax kaleeto oo waaul jamaaca oo kaleeto in la raadiyaa dhici karta ah, waaul jamaaca oo kale waaljamaaca miyaa sheegna may waa sheegna waaljamaca waa noogu jirta kuwii hore ku jirta waaljamaca kuwi hore ku jirta waa sheegna hmm, soo maana tirin waaljamaca waa tirsana yaaulmaanas maqadabal wax kaloo lagu daraa inay soo baxaan waa dhacdaa culummadu waxay yidhahdaan xasri ma ahane waa taqriib waaul jamaca waa tirinoo darabu anagii dhahayna marka waa xasri maahana waa taqriib soo dhaweyn waay lixdankaasa kaasa soo dhaweyna yalmanatqataba iskaga darsa marka waxaad tidhahdaa lixdan iyo kow wixii kalood aragtana ku dar iyagana oo aada xaqiijida laakiin inaan lagu darin kuwii hore aad laakiin loo sugay walaysa fi damaairi damaairtii kuma sugna damaairtii almunfasilati oo socontay maa damiir huwa isagu makfuudulma mawdici mawdiciisa lahoos dhigo walaysa kuma sugnaan fi damaairi damaairtii dhexdeeda damaairtii almunfasilat oo soocantay maa damiir kuma jiro damiirkaasoo huwa isaga makfuudulmawdici mawdiciisa la qafdiyo maku jiro ma ku jiro eh, wa tilka taas damaairtaas oo munfasilada multabisatun waa midii ku dheehan bikhilaafi lmutasilati mutasiladii khilaafkeeda mutasilada iyaga waxa wey waa ku jireen maqfuudulmaxal waa ku jira laakiin quwa munfasilka kuma jiri karo damiir oo makfuudulmaxal ah sababta ugu jiri waayo waxay tahay sideeda khaafidku imaa an yakuuna jaaran ow mudaafan labada waxayma noqon karo waxa wax qafdiyaa dhan waa labadaas maxwe waxaan u aqoon yaraa layidhi qof la weydiiyey isim majruura oo layidhi caamilkiisii sheeg oo layidhi caamilkiisii sheeg oo garo waaye sababta wax wax qafdiyaan laba keliya say kaaga lumaayan keliya adiga meesha waxaad fiiridaa xaraf jaar haddaan xaraf jaar ku jirin mudaaf mudaaf ma ka horeeya bis oo inte wax kaleba fiiri maydo xaraf jaar hadduu ka horeeyo xarafkaasaa jiray haddaan xaraf jaar ka horreyna isim ka horeeyo mudaafka ahaa jiray naxwo waxa uu aqoon yaraalay dad oo dhan qof oo aqoon waayey isim majruur caamilkiis ism majruura caamilkiis eber waaye kaas hmm marka hadii caamilkii uu yahay imaa jaaran imaa xarfa jarindhe wa imaa mudaafan haduu yahay caamilkii ma dhici karto majruurku xarfu jarka ka soo hormaro waa mustaxiil mana dhici karto mudaaf ilaygu inuu mudaaf kasoo hormaro ila maxaa la rabay fasilka maa yuftataxu bihi kalaamu ah, waa wax hadalka lagu bilaaban karo hadalka in lagu bilowdaa la rabaa hadduu munfasil marka haddaad ku bilaabada marka waa inaad xarafkii ka soo hormarida taasuna waa mustaxiil waa inaad mudaaf ilayhigii soo hormarida mudaafkii gadaal marida waana mustaxiil al taasaa diiday taasaa diiday caamilkiisi uusan kasoo hormari karin hadalka in lagu bilowdaana shardiya ah. kelmaddu markay noqoydo munfasil walamaa dakartu markaan sheegay ana damiira damiirka yanqasimu inuu qaybsamaa ilaa mutasilin mid la xidhiidha bicaamilihi wa munfasilin mid ka soocan ashartu waxaan ishaaray bacda daalika taqsiimkaas ka gadaal ilaa annahu shaaniye mahmaa waqti alla waqtigii amkana uu suurtaabo an yuta in lala yimaado bilmutasili damiir mutasila fahuwa fahuwa munfasilkii maya falaa yajuusu ma banaana dheh alcudulu leexasho canhu mutasilkii laga leexdo ilaa almunfasili loo leexdo fahuwa shani ka dhig ilaa ashartu waxaan ishaaray bacda dalika taqsiimkaas ka gadaal ilaa annahu shaaniye mahmaa waqtigii amkana uu suurtaabo an yu'taa in lala yimaado bilmutasili falaa yajuusu fa huwa shanigu wuxuu yahay laa yajuusu ma banaana alcudulu leexasho canhu mutasil laga leexdo ila almunfasili loo leexdo laa taquulu dhihi maydid qaama ana anaa istaagay walaa akramtu iyaaka adaanku kalaameeri dhihi maydid waxaadanu dhahaynin litamakunika liajli tamakunika makansigaaga dartiis min an taquula min qowlika qowlkaagaad makansatay qoomtu anaa istaagay aad ku hadasho wa akramtuka waa ku karaameeyey aad ku hadasho walamaa dakartu markaan sheegay anna damiira damiir yanqasimu inuu uqaybsamaa ilaa muttasilin iyo wa munfasilin ilaa muttasilin mid la xidhiidhsaday bicaamilihi iyo wa munfasilin mid ka socmay can caamilihi ashartu waxaan ishaaray bacda daalika taqsiimkaas ka gadaal ilaa annahu shaniye mahmaa waqtigii dhe mahma oo waqti ku dhacay darf zamaan waa jirtaa ilaa annahu shaniye mahmaa waqti alla waqtigii amkana uu suurtaabo waana mahmaadii shardiyada ahayd ogowhe mahmaa shardiyaa maanta waa shardiyo asalkeedii ku socota laakiin waqtigay kudhee awl shay kudhexi jirta sida qaalibkaah ilaa annahu shaniya mahmaa waqtigii amkana uu suurtaabo an yuutaa in lala yimaado bilmutasili damiir mutasila waqti alla waqtiguu suurtaabo fa huwa shanigii dhe fa huwa horta soo qadaro fada inta qaadat huwa soo qadaro maxaa tarkiibku sidan kuma ansaxayo falaa yajuusu ma dhihi kartid falaa yajuusu lcuduulu maba ku ansaxayo lagu carabi maha sababtoo ah jawaabu shardiga goormaa fa la geli jiray toddoba shay waana soo ogaanay soo ha toddobadii midna maaha laa yajuuzu laa yajuusu saa loo gelaafa laa yajuusu la geli kara lama geli karo oo sawtii la yidhi hadii lafyi galo waa waa la geli karaa faan cadwaad ah, nafyigu nafyi laa ma ahayn nafyigu lan iyo ma u ahaa ya ha faadu waa banaaneen Ah, waa iska qowl uu isagu lahaaye waxa weya jumhuurtu waa diideen ma banaana yidhaahdeen <laughs> ma banaana waxay yidhahdeen markaasoo kale si tarkiibka uusan faasid u noqon waxaan leenahay waa in lasoo qadaro waa in lasoo qadaro damiir oo jumla ismiyaad ka dhigto jumla ismiya haddaad ka dhigto marka mogta waa faad waa caynoobe hmm. marka waa aqwaash qowl iska oon kolley ba isagaas un ku aragnay ma ahane jumhuurta kale ma ogola ma ogola marka waxay leeyihiin nafyigu wuxuu ahaa laa waxaan rabaa nafyigu wuxuu ahaa lan iyo ma laa maahayn kanoo kale marka ma banaana jumlo ismiya ka dhig jumlo ismiya hadaad ka dhigto fad waa ku caynoobi ah, marka si tarkiibku aan soco saasa walamaa dakartu markaan sheegay anna damiira damiir yanqasimu inuu qaybsama ilaa muttasilin iyo wa munfasilin ashartu waan ishaar waa jawaabu lama bacda dalika taqsiimkaas ka gadaal ilaa anahu shaniya mahmaa waqtigii amkana uu suurtaabo an yu'taa in lala yimaado bilmutasili damiir mutasila fa huwa shanigu wuxuu yahay laa yajuusu lcuduulu leexasha inuusan bannaanayn canhu canilmutasili laga leexdo ilalmunfasilina loo leexdo ma banaana yidhahd maxaa yeelay damiir waxaa loo dejiyey liiqtisaari lkalaam hadal in lasoo gaabiyo waalmutasilu aqsaru min almunfasili muqtasir eh, mutasilka aana ka gaaban munfasilka isagaa ka xuruufiya saas darteeda laga leexama laa taqulu dhihi maydid qaama ana ado anaada faacilka ka dhiga ma banaana lagu leeyay walaa walaa akramtu walaa taqulu ma dhahaydid akramtu waan karaameeyey iyaaka adaan ku karaameeyey ma dhihi kartid ah, ma dhihi kartid oo iyaakada mafcuulka aada faslido maxaad aysan aadan u dhahayn sababta adan u waa maxay litamakunika liajli tamakunika makansashadeeda darteedaadan u dhahayn taquulu ku tacalluji min an taquula min qawlika qowlkaagaad makansaneen oo aad ku qowsho qumtu waa istaagay wa akramtuka waa ku karaameeyey qaama ana waxay u banaanaa diiday waxaa kuu banaan faacilka ficilkan la xiriiro tirado qumtu eh, akramtu iyaakana waxay u banaanaa weyday waxaa ansaxayda inaad mafcuulka la xidhiirdo ficilka oo tirahdo wa akramtuka waa ku karaameeyey wadalika mancigaasu multabisun wadaalika madkuurkaas oo ah qaama ana akramtu iyaaka wadaalika madkuurkaasu multabisun waa mid ku dheehan bikhilaafi qowlika qowlkaaga khilaafkiisa oo tirahda maa qaama ma istaagin ilaa ana aniga maaha taasoo kalaa khilaafsan maa qaama hadda fiiri qaama faacilkeedi ana waata halkaasaa la dhigo waa soocanta waa la fasliyey waa maxsuuru fiih qiyaamkaa maxsuur ah faacilkuna waa maxsuuru fiih Hmm. qiyaamka maxsuur ah oo la xasilina maa qaama ma istaagin cid kaloo dhan waa laga anfina yaa lagu dhex sugaa waxa weyaan faacilka oo ana ah. ilaa ana aniga istaaga wamaa akramtu anugu ma karaamayn ikraamkaa maxsuur ah ikraamkaa maxsuur ah mafcuul biguna waa maxsuuru fiihi waa kan lagu dhex koobay karaamaynta wamaa akramtu maanan karaamin ilaa iyaaka tanoo kale banaanta fa ina alitisaala itisaal hunaa halkan mutacadiru waa suurtogeli waa suurtagal ma maha ilaada diide ilaa ilaa u udhaxayde caamilkii iyo macmuulkiiyo lianna ilaa ilaa maanicatun waa diide minhu min alitisaal iyo diile falidalika fajiia waa lala yimid bilmunfasilin lidalika mancigaas dartiisa loola yimid mm-hmm. fajiia waa lala yimid bilmunfasili damiirkii oo munfasila lidalika mancigaas oo ilaadu ay diidaydo darteeda loola yimid uma istanaytu waa soo reebay min haadihi alqaacidati qaacidadaanaan ka soo reebay suuratayni laba suuro labadaa suuro yajuusu u bannaan yahay fiihimaa labada suuro dhexdooda alfaslu soocid maca tamakuni makansi la jirkiisa la sooco min alwasli xidhiiri la makansado laba suuro aan soo istanooday oo ayadoo itisaalkii suura geli karo aada infisaal la imaana qaaraa bushiyeenu waxay yidhaahdeen qaacido wax maba laga istatnoodaba saxiixba maaha in qaacido wax laga istatnooda xayta qaacidan keen waxna waa ka istatnooda maydaaba qaacida marka waxaa la bushiga laga jawaaba waa la qaacidadan wax laga istatnoo waa qaacidada caqliga o qadciga qaacidadan istiqraar istiqraarka ku dhisan wax laga istatnooda qaacidada caqliga wey oo qadciga taas waxba lagama istatnoodo ayada mm-hmm, waxba lagama istatnoo karo waxba lagama laakiin qaacidada oo istiqraaga ku dhisan oo dawaabidka la dejiyey ah oo maya taas wax waa laga istinoo kara ayadoo laga istinoo kara qaacidada caqliga oo qadciga taasa wax laga istinoonal uma istanaytu waxaan ka soo reebay min haadihi alqaacida qaacidadan xaggeeda suuratayni laba suuro laba suuraan ka soo reebay labadaa suuro yajuusu banaan yahay fiihimaa labada suuro dhexdooda alfaslu soocid damiirkii lafasliyo maca tamakuni makansasho la jirkeedna la sooco min alwasli xiriirintii la makansan karo ayadoo xiriirintii suurtogeli karta ah la soocaa wa daabidu luulaa suuradda horeyda daabidkeeda an yakuuna damiiru damiirkii waa inuu ahaado haaniya damiireyni laba damiirkooda labeeya labada damiiroo awaluhumaa midka horeeya acrafu mid macrifo badan uu yahay min athani kan labaad ka macrifo badan walaysa marfuucan marfuucna aan ahayn daabit fiican oo kuu sameeyey wa daabidu luulaa suuradda horeyda an yakuuna marka laba suuro wuxuu u soo koobayaa kaliya wuxuu ka fiirina kaliya wuxuu ka fiirinaya kaana iyo akhawaadeedana miduu ka dhig dhinacu ka dhig ficil laba mafcuul qaataan dhinacu ka dhig wuxuu raba ha ahaada ficil mafhalow laakiin waa la kala saara oo hadda kuwan uu halka suura ka wada dhigay hadda laba xugunay kala qaadanayo isku qaacido maaha labadooda keliya wuxuu labadooda isku mid uga dhigay ficilka laba mafcuul u qaata kana laba mafcuul intaasu ka fiiri ee xaata isku xugun maaha ha isku qaacidana qaadan maayaan ee labada ficilka suuradan hore suuradda dambe daqaara ku xugun noqona waa kala qaadi doona keliya si warka usoo galay marka haddii u saddex ka dhigi ka fuudaale warkuba ha dheeraade oo yidhahdo ficil laba mafcuul qaadana oon asalkooda mubtadi khabar isku ahayn ficil laba mafcuul qaadana oo asalkooda mubtadiyi khabar isku ahaa iyo kana ay khawaadeed waa saddexdaas xaqiiqada laakiin ficil kastoo laba mafcuul qaadana hal suuro horta ka dhig ah, iyagoon isku xuguna noqoyn hadde wa daabid lulaa suuradda horeyda daabidkeeda an yakuuna damiiru damiirki waa inuu ahaado haaniya damiirayni laba damiir kooda labeeya ah, laba damiir waa inay ficilka la xiriiraan laba damiir waxaa baxay hadaan laba damiiraysan hal damir uu yahay naxwu zaydun zayd darabahu camrun taasoo kala baxday zaydun zayd darabahu camrun taasoo kala baxda ka ixtiraaza maxaa yeelay darabahu maxaa la xariira ficilkii hal damir ma banaano fayajibu itisaaluhu kanoo kale itisaalkiisaa waajiba fayajibu itisaaluhu in la itisaaliyaa waajiba maxaa hal damiir fayajibu itisaaluh marka an yakuuna damiiru damiirka waa inuu ahaado haaniya damiireyni laba damiirkooda labeeya maxaa baxay naxwu zaydun darabahu camron fayajibu itisaaluh kaas itisaalkiisa waajiba ila darabahu waa hal damiir o awaluhumaa labada damiir mid ka horeeya acrafu mid ka macrifo badan waa inuu yahay min athani ka labaad damaairtu waxay u kala macrifo badan tahay mutakalimka u macrifo badan mukhaadabkaa ku xiga haa'ibka u macrifaya damaairtu waxay u kala macrifo badan tahay mutakalimka ugu macrifo badan ila haddaan idhahdo ana cid kale inaan ula jeedin waa la wada fahma soo laakiin nuuc qarsoonahashaha inta kala geli kara damaairta marka saasay u kala macrifo badan yihin waxaa la rabaa labada damiir mid ka horeeya inuu macrifo badan yahi fa kharaja waxaa baxay acdaytuhu iyaaka acdaytuhu iyaahu labadaasaa bixeen labadaasaa bixeen fayatacayanu linfisaalu kuwaas in la kala fasliyaaba waajibaba iyaga infisaalkoodaaba waajiba waxaa baxay naxwu acdaytuhu iyaaka fiiri acdaytuhu acdaytuhu iyaaka fiiri labada damiir hadda yaa macrifo badan mid ka horeeya inuu macrifo badnaadaa la rabo hadda maanta ayaa macrifo badan midka dambeeya acdaytuhu iyaaka kaafta macrifo badan ah, iyaakadaasa macrifo badan iyaaka waa mukhaadab acdaytuhuna waa haa'ib labadii mafcuul waa kuwaasaa ah, labadii mafcuul waa kuwaasaa marka tanoo kale fayatacayanu fasluhu ah, fayatacayanu linfisaalu dhe waxaa lamid a acdaytuhu iyaahu markaana fiidi acdaytuhu iyahu isku miday noqdeen fayatacayaru infisaalhu dhe fayatacayaru linfisaal taasaa laga ixtiraasa waxaa la rabaa an yakuuna damiiru damiirka waxaa loola jeeda aladi yajuusu infisaaluhu maca imkaani itisaalih damiirka lagu leeyahay iyadoo itisaalkiisu suurtogel yahay fasligiisaa bannaan damiirkaas shardi waxaa an yakuuna damiiru haaniya damiirayn horta laba damiir midka labaad waa inuu yahy oo meesha laba damiir ee hadday damiir iyo noqdaan maya yajibu itisaalu awaluhuma labadaas damiiroo awaluhuma midka horeeya acrafku ka macrifo badan yahi min athaani ka labaad maxaa baxay haddii haanigiiba macrifo badan yahi acdaytu iyaaka iyo hadday isku mid yihiin acdaytu iyaahu labadaasa bixeen fayatacayan linfisaalu dhimar hmm. walaysa marfuucan walaysa marfuucan waana inuusan marfuuc ahayn marfuuc waa inuusan ahayn awelku awelku waa inuusan marfuuc ahayn ee laba mansuubaa la rabaa a laba mansuubaa la rabaa laba mansuubaa la rabaa waa inuusan marfuuc ahayn fakharaja naxwu darabtuhu anaa garaacay fayajibu itisaaluhu fayajibu fiihi litisaalu itisaala waajiba darabtuhu hadda fiiri darabtuhu laba damiir waay iyo darabtuhu hadaanu haaniya damiirayni waata awaluhumaa acrafu min athaanina waaye laakiin awalkaa wuxuu yahay waa maxay marfuuc eber waay eber waay aluusigu saasuu u sharxa walaysa marfuucan in lala joodo alaana haddeer waa inuusan marfuucayn awalka saas uu sharxaya aluusigu culamada gabaal u dhigaanaa jira walaysa marfuucan asaalata waagi hore waa inuusan marfuuc ahaa jir faaiidadiisma se aanu aluusigu udhigaya naxwu waxaa baxay kuleeyahay kharaja naxwu darabtuhu anaa garaacay hadda darabtuu haadaasu haaniya damiirayna waa ta awaluhuma acraf mina haanina waa ta awalkaa macrifo badanoo ta'da waa khidaab taa waxa weye wa mutakalim ta'da waa mutakalim haadaanuna waa haa'ib laakiin waa marfuuc awalku kaasoo kalaa baxayo kaasoo kalaa baxayo mihaal naxwu salniihi aniga ninkii weydii sidiiqii wakhiltuka waxaan kuu beleeyay hu sidiiqii inaad tahay sadiiqii inaad tahay aan ku mareeyey sadiiqii dhe bifatxi sa salniihi anigay weydii ninkii hadda fiiri salniihi laba damir hadaasu thaaniya damiirayni waaye waa damirka la rabo infisaal inuu ku banaanaado maca imkaani litisaal waa hadaas thaaniya damiirayni waaye o yaa almutakalima ka horayda asna waa damiirkii labaad awaluhumaa acrafu min athani waaye o yaa almutakalimka ka macrifo badan haa'ibka marfuucna maahan awelka ka horeeya ee waa mansuub khalaas labadii ku banaan waa khiltuka waxaan kuu maleeyey hu sadiiqii khiltuka hu waa la mid hadaas weeye damiirka lagu leeyahay yajuusu infisaaluhu maca imkaani litisaal saddexdii shardiya laga helay taaniya damiirayna waayiho haaduna waa damiir kaafta ka horeed waa damiir awaluhumaa acrafu min athani waayiho kaaftu waa khidaab haaduna waa qaa'ib kaafta macrifo badan walaysa marfuucan kaaftuna marfuuc maana waa mansuub kale khalaas ku banaan marka yajuusu waxaa banaan an taquula inaad tidhaahdo fiihimaa fi lmithaalayni salni aniga iweydii iyaahu sadiiqii wakhiltuka adiganba kuu maleeyey iyaahu sadiiqii saasaa kuu banaan saasaa kuu banaan wainamaa wax kale maahan qulnaa waa nidhi addamiiru damiirka damiirka alawalu horeeya fii daalika mihaalka xaalu ku sugan yahay acrafu mid macrifo badan waa inuu yahay maxaa yeeley liana damiir almutakalim damiir almutakalim acrafu asagaa macrifo badan min damiir lmukhaaab uu ka macrifo badan yahy wa damiir wa damiir almukhaaabi calaa macmuuleey caamilin waaxidin soo maaha qaacidadiisii cabdiramaan mm-hmm. adiga mayla socota meeshan warkaan damba mayla socotaa aawey labada macmuul oo la cadfo labada macmuul oo la cadfayaan kaa raba cadfu macmuuleyni calaa macmuuleey caamilin waaxidin cadfu macmuuleyni laba macmuula la cadfa waxaa lagu cadfaa calaa macmuuleey caamilin waaxidin bixarfin waaxidinana lagula cadfa aawa labada macmuuloo la cadfa sax damiir almukhaadabi halkaa lagu cadfa sax haye macmuulka kalena acrafu min damiir alghaa'ib kaa lagu cadfaa allah yubarik fiik lianna damiir almutakalim acrafu waa mid macrifo badan min damiir lmukhaabi uu ku macrifo badan yahay wa damiir almukhaabi ad leeda fiiri wa damiir almukhaabi aad iska leeda wa damiir almukhaadabina acrafu waa mid macrifo badan min damiir lghaa'ib uu ka macrifo badan yahay wa daabidu thaniyati suurada labayda daabidkeeda an yakuuna damiiru damiirku waa inuu ahaado damiirka waxaa loola jeeda alladii yajuusu infisaaluhu maca imkaani itisaali damiirka uu infisaalkiisu banaan yahay ayadoo ay suurtagal tahay itisaalkiisa fiiri xaashiyada alladii yajuusu infisaalu maca imkaani itisaali damiirka hadii lagu yihahda saasaa loola jeedaa ashaa ku jirta cahdiya wa daabidu thaaniyati suuradda labayda daabitkeeda an yakuuna damiiru damiirka fasliga iyo itisaalku way ku banaan yihiin waa inuu ahaado khabaran khabar khabarko likaana u sugnaaday ow ixdaa akhawaatihaa mhm. su-aal adag markaan yaa ka jawaaba macalinkaa ku qor cid kaloo laga yeelay male macalin iska fiiri hmm. ow ixdaa akhawaatiha ixdaa ma jaran tahay ma rafcisan mise waa nasbisanta qof kale shaqo kumana macalin kale iskale ixdaa ma nasbisan tahay ma jaran tahay ma rafcisan tahay waa nasbisan tahay haye macalin xasan masaxa macalin ahmed haye ha maya maya ninay u baxsantaan raba haddee waa jaranta maxay ku jaran tahay halkaa lagu cadfaa macduuf caleygi kaana yaa jiray waa ficli xaal loo jiray meesha ugu dambayda ka ishkaal gashay sida u keenaa si la yaab leh aada u fiicanta maasha allah hay xaal loo jira maana calam waa isim calam wey maa qusida lafduhu fahuwa calamun intaasa ka hakatay inta kale dariiqiisiiyuu ku marsiiyey allah yubaarik fi waa yahay an yakuuna damiiru damiirkii waa inuu ahaadaa khabar arday ma ahan ardayga icraabta laqbada aan la socon arday iska findhicilanayo iskale arday maankaas arday qalin uu leeyahay icraabtu la socda macnuhuna icraabtu ka dambeeya markaad laqbadan fahanto kadibaad qawaacid iyo wax tirsa kara inta kale adaaba raadsan kara ee diqada kitaabka dhibka loor mara waa laqbadan in lain la helo naxwo dhan maqsuudkeeduna intaasba wa an yakuuna damiiru waa inuu ahaado khabaran khabarkoo likaana usugnaaday ow ixdaa akhawaati ama kaana walaalayaalkeeda mid ka mida usugnaaday sawaan waa isku midkan fiiri damiirkan kaana khabar kaana usugnaaday sugnaaday sawaan waa isku mid kaana damiirku ahaaye masbuuqan ku lagala hormaray bidamiirin damiir kale amlaa ama lagala hormarina shar farqi ma kala leh damiirkaanu ama ha ka horeeyo damiir kale damiirkan khabarka kaana ahaana ama ha damiir kale ha ka horeeyo amayuu ka horeyn isku mid wey falawalu mid ka horeeya waa kii damiir ka horeeyey naxwu asadiiqu asadiiqa waa labadii kugu banaa waa baabl ishtiaalki baabl ishtiaal noo soo socdaa ishtiaal marfuuca iyo ishtiaal mansuuba waa mhm. noo soo socdaan baabkoodu eh, ishtiaal mansuuba iyo ishtiaal marfuucaha jire ishtiaal keliya maahan un mansuubi marka asadiiqu oo kugu banaanta mutadad ka dhigana kunta jumlada qabarka ka dhigana asadiiqana ficilka maxduufka qabarkiisii waa kaana iyo isimkeedu maxduuf eh, ku asadiiqu sadiiqii aad hu adugu ahaata marka kunta hu damiirka ku jiro hada kaas way maanta damiirku oo fasligiisa iyo iyo wasligiisuma banaan yihiin maxaa damiirkaana maanta ka horreyda tacdaasaa ka horeyda oo ah isimkii kaana taasaa ka horeyda wa thani mid ka labeeyo oo waa maxay kama horeeyo damiir kale damiir kale kama horeeyo naxwu asadiiqu saaxiibkii kaana waxaa ahaaday hu sadiiqii zaydun zayda ahaaday asadiiqu sadiiqii kaana hu sadiiqii waxaa ahaaday zaydun zayd fiiri maxalushaahidka maanta hadda huudaas weeye damiirka fasliga iyo wasligu labaduba ku banaanyi labadaba ku banaan yihi damiirna kamaba horeeyo maanta wax damiiru kama horeeyo isimkii kaana maanta zayd ay noqon oo mutaahir Ah, oo kaba dambeeya isimkii waaba kaas yajuusu waxaa banaan an taquula qawluka inaad tidhaahdo fiihima fi lmithaalayni kunta waxaad ahaatay iyaahu sadiiqiyaad ahaatay wa kaana iyaahu sadiiqii zayduna ahaaday fiiri hadaa rabta waa xidhiiri kartaa rabtoofta haddaa rabto waad xidhiiri kartaa waad dhici kartaa asadiiqu kuntahu haddaa rabtana waa kala fasli kartaa asadiiqu kunta iyaahu aad dhigi daa rabto waa xidhiiri karta xadhi kartaa asadiiqu kaana hu zaydun haddaa rabtona waa kala fasli kartaa waa kala soci kartaa asadiiqu kaana iyaahu zaydun labadiiba kuugu banaan mar kastana damiirku waa khabaru kaana waa khabaru kaana yaa fiican marka wasliga iyo fasliga masaladaana hadda la gaaray marka in la wasliyo waxaa la yihi damiirkan ku banaanya waa ku banaanya yaa fiican marka waa kana waad kala qaadaydaa waxaad u kala qaadee suuradii horead hadda kala saare suuradii hore awal waxaa lagu yidhi an yakuna an yakuuna damiiru haaniya damiirayni awaluhumaa acrafu min athani walaysa marfuucan markaas waxaa iskula jiray ficil kastoo laba mafcuul qaata oo labadii mafcuula laba damiir noqdeen saasa iskula jirta kala qaad maanta ficilka laba mafcuul qaata waxaad u kala qaadaa labada mafcuul asalkoodii mubtadii khabar ayna isku ahaynayso isku ahayn haddaan asalkii mubtadii khabar isku ahayn waxaa fiican in la itisaaliyo in la itisaaliya fiican sababtoo ah qaacidadeed ku dabaqe qaacidadeed ku dabaqe waxaa leedahay aslu wadci damiir xuu ahaa ikhtisaaru kalaam soo maahan khalaas ayadoo marka itisaalkaa fiicanaad leedahay low asalkii ha asalkaas ka dhaqaaqmayd mar haddii aysan mubtadii khabar isku ahayn watafaquu culummada luqada waxay isku waafaqeen calaa ana alwasla xidhiirka arjaxu inuu miisaan badan yahay fi suurati suuradda suuraddii alulaa ee horreyday idaa lam yakun ilficlu kala qaad marka suuraddi hore da lakala qaada fiiri idaa lam yakun ilficlu ficilku hadduusan ahayn qalbiya afcaalquluub waxaa loola jeeda afcaasha labada mafcuul qaadan jirtay oo asalkooda mubtadii khabarka isku ah kuwaas ka saar marka maxaa kuu soo haray baabu kasaa kuusoo hartay baabu kasaa haddaad maqasho waa afcaasha laba mafcuul qaadata oo aan asalku mubtadii qaarna baabu kasa waa cada ay yidhahdaan labadaas isku cadfaa naxwu salli anigay weydiihi sadiiqii weydiiye wa acdinii aniga isii hi dirhamki isii sidaasaa fiican oo waxa weye salnii mafcuulu awalkii waaya almutakalim mafcuulu thaanigana waa hada qaybada labaduba kuu banaa inaad tira salniihi iyo inaad tira salni iyaahu labaduba banaan laakiin yaa fiican salniihi yaa fiican salniihi yaa fiican wa acdinii aniga isihi dirhamkii acdinii damiirka koowaad waa yaalmutakalimka oo mafcuul awal damiirkii labaadna waa hada qaybada oo mafcuul thaaniga labaduba banaan inaad tidhahdo acdiniihi isii iyo inaad tidhahdo acdinii iyaahu labaduba banaan waxaana fiican acdiniihi wasliga ilaa damiir asal waxa loo jeeda hadalku inuu gaabo walidaalika sidaas daraaddeed walidalika halkaa lagu inuu yahay mid raajixa darteed lam ya'ti ma imaan fi tanziili qur-aanka dhexdiisa ilaa bihi ilaa mutasilan xaal uu yahay mid la xidhiira maahane bihi bicaamili oh. isagoon mutasil ahayn weligiisba qur-aanka kuma imaan qur-aankuna fasaaxa meesha ugu sarreeyuu jooga walidaalika ay weli kownihi arjax inuu yahay midka raajixnimada badan darteed lam ya'ti ma imaan damiirkeed fi tanziili qur-aanka dhexdiisa kuma imaan ilaa bihi ay ilaa multabisan dhe ilaa multabisan xaly mid ku dheehan maahan bihi bilitisaali ha bihida itisaalka u celi multabisan xaly mid ku dheehan bihi bilitisaali saas wey wadalika mithaalkii ka qowli waa ilaahay qowlkiisa oo kale tacalayna waa sareeyaahe oo ilaah uu yidhi waxaad tidhaahdaa nabiga ilaahiya wuxuu yidhi anulzimukumuuhaa maydinku laasiminayna xujada xujada ama naxariista haddaad diideen inaad aqbashaan miya idinku qasbi karna idinkuma qasbi karno laa ikraha fi diin qalbiga miyaad ka geli karta qofka hanuunka anulzimukumuuha hadda waxaa lagu leeyahay labada damiir oo labada mafcuula waa kaafta iyo haa ah, kaafta iyo haa labadaas wey waana xiriiraan labadood maxaa yeele wowda udhaxayda waa ishbacle waa iska xaraf ayadu damadii kaafta inta la jiiday awowdu ka soo baxday meesha anulzimu anulzimukumuha ha kumtaasa marka mafcuulkii awelka ah ee hamoodin wowdan wow jamaaca iyo waa xaraf yaro ishbaac ahaan u yimi xaraf ishbaac u yimi weeyaan xaraf oo ishbaaca wey xaraf yar sax ma xaraf ishbaaca iska dhe yaraan iyo lama soo geli karo mesha waa qur-aan ha qur-aan waa la iska ilaaliya marki tukaad ka hadlayso xaraf yar iyo midna kuma jiro ee waxaa tidhahdaa waa xaraf dheh wowdan oo xarfu ishbaaca dheh marka haabu waa damir mutasil adhi waa ka soocan tahay kama socno maxaa ilahay sideedaba haa adiga hadda dib u laabo ha ma damir mutasila mase oo damiir munfasil ila damiirtu waa labadaas kaas waa mutasil ina intaasaaba kuugu filan ina la xiriirto wowda ishbaacaas oo kale dhex gasho in yas'alkumuuhaa maalyaalkii ilahay hadduu inu weydiisto in yas'alkumuuhaa waa la mid kumtuna waa mafcuulu awal haana waa mafcuulu haani waawdaas waawlishbaacaas oo dhex fasayakfiikahum ullahu alla idinka kaafina fasayakfiika hum ah, kaaftuna mafcuul awal humtuna mafcuul thaani qur-aanka saas ugu yimaadaan iyadoo labadu isla xidhiidha hmm, iyadoo labadu isla xidhiidha waktalafuu culummadu luqadu waxay isku khilaafeen fii maa damiir habata sugnaaday idaa waqtigiina sugnaaday kaana alficlu ficilku u ahaado qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey damiirkaas iswar ficilku hadduu ficlu qalbi yahay wاktalafuu naxwole waxay isku khilaafeen fii maa damiir habata sugnaaday huwa damiirku idaa waqtigiina sugnaaday kaana alficlu ficilku uu ahaado qalbiyan mid qalbi loo nisbeeyey wadalika mihaalki naxwu khiltuka anugu waxaan kuu maleeyey hu sadiiqii wadanantuka hu aniga sadiiqiyaan kuu maleeyey taas koo ficilku waa ficil qalbi iyo wa fii baabi kaana kaana baabkeeda hadduu ahaado damiirku oo uu yahay khabaru kaana ayadana waa isku khilaafeen naxwu kunta waxaad ahaatay hu sadiiqii wa kaana hu sadiiqii waxaa ahaaday zaydun faqaala ljumhuuru mucdamka culummada naxaata waxay yidhaahdeen alfaslu fasliga aa arjaxu raajixnimo badan kii horena iskuma khilaafeen kanxay iskugu khilaafeen lakiin ran way iswaafaqsanaayeen waxay iskugu khilaafeen kii hore hal asala meesha joogay hal asalaa joogay halka asalaa la raacay oo ah damiir asal xaa loo dejiyey ikhtisaar soo maahan qaacido waxaa asal ah ayadoo itisaal la heli kara infisaal lama aadayo qaaid halkaas asalaa joogay hadda laba asalaa kala jiidanaysa oo labada dhinac ka taagan maxaa yeelay ficilkan oo ficlu qalbigaa labadiisa mafcuul asalkood wuxuu ahaa mubtadii khabar haye mubtadii khabar ma laisku xidhaa ma laisla xidhiiya haye laisku xidho mubtadii khabar asal waa maxay waa in la kala sooco asalkaasu halkii wadi taagay hmm. asalkaasu halkii taagay marka culamada gobol xay war asalkaasaa la fiiriyo asalkaas waa in la fiiriyo mubtadiya qabari ahaayeen labada mafcul asalkooda mubtadiya qabarna layskuma daro weliga miyaad aragta mubtadiya qabar isku dhegan khalas yaan la isku darin aa fiicanay yidhahdeen qoladii doon ma waa banaanta in la isku dara oo waaba la arko carabiga lagu arkay laakiin yaa fiicana laga hadlo asal midda aha fiicnaane qaar waxay yidhahdeen mubtadiya qabari asalkooda aye waa inaan laysku darin asal saasaa fiican qolana waxay dhaha asalkaas laga teg maanta mubtadiya qabar meeshaan ma yaaliin waa laba mafcuul amase waa qabarukaana laga teg asalkaas asalkaana firayna oo ah damiir xaa loo dejiyey liikhtisaar اkalaam khalaas wasligaa fiican marka marka qoladii fiirida damiir xaa loo dejiyey waxay leeyihiin wasligaa fiican qoladii fiirida mutadiya khabar fahamkoodiina maxay leeyihiin fasligaa fiican labada asalo wax ku dhisan yihin fahm waay faqaala jumhuur waxay yidhaahdeen alfaslu arjax fasligaa fiican fiihina fi lmadkuuraat fasligaa fiican oo xuu u fiicnaaday aslkii mutadiya khabar ahaa asalkii a mutadiya khabar jumhuurtu fiiriyeen wkhtaara ibnu maali maxamed ibnu maali wuxuu doortay maxamed ibn cabdillahi ibnu maali fii jamiici kutubihi kutubtiisa dhamaanteed aad u badayn kutubtiisu alwasl xiriirkuu doortay fii kaana kaana kaana iyada fii baabi kaana ina ahaa ficneed ha fii baabi kaana dhe marka wakhtaara wuxuu doortay ibnu maalikin fii jamiici kutubihi alwasl xiriirka fii baabi kaana kaana baabkeeda wax alla wx baabu kaana ah wasliguu doortay oo wuxuu leeyahay asalkii oo mubtadii khabarnimaha laga imaa maanta waa khabarnimo meesha waxaa yaala mansuub ism khalaas asalkii waxaa la fiirina wasligu doortay ha hadde saas weeye wasligu doortay marka wuxuu leeyahay mubtadii khabar waa laga yimi maanta loona joogo baabkaas maanta keliya baab damiira fiirayna asal damiir xaa u ah kaasuu fiiri waqtalafa wa iskhilaafay ra'yuhu ra'yu bnu maalikin ina maalik aragtidiisii fi afcaali afcaashi alqalbiyati qalbiga loo nisbeeyey fataaratan mar waafaqa aljumhuuru waafaqa oo wuxuu yidhi war asalku wuxuu yahay oo fiicnaanta badan fasliga maxayna asalku mubtadii qabri ahaayeen wa taaratan marna khaalafan waa khilaaf oo wuxuhi war wasligaa fiican ila damiir waxaa loo dejiyey ikhtisaar marka ra'yigiis waa iskhilaafay afcaal quluubta kutubtiisa wallahu subxaana wa tacala aclam sala allahu wsala wbaarak